بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الله العامرة عمل إن وحكم الله كحكم إن في العمل فانصب بها منكرا بها اتصل مضافا أو مشابه المضاف كلا غلام حاضر مكافي لكن إذا تكررت أجريتها كذاك في الإعمال أو ألغيتها وعند إفراد اسمها الزم البناء مركبا أو رفعه منونا كلا أخ ولا أب وانصب أبا أيضا وإن ترفع أخا لا تنصبا وحيث عرفت اسمها أو فصلا فارفع والنون والتزم تكرارا لا كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا عبد ولا ما يدخر خمس تنادى وهي مفرد علم ومفرد منكر قصدا يؤم ومفرد منكر سواه كذا المضاف والذي ضهاه فالأولان فيهما البناء لزم على الذي في رفع كل قد عليم من غير تنوين على الإطلاق والنصب في الثلاثة البواقي كيا علي يا غلام بن ضليغ يا غافلا عن ذكر ربه أفيق يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد الضف بنا baab laa alcaamila camala inna laada camal samaynaysa camalka inna ayaynu halkan ku arkaynaa haddaba sheekhu baabkan wuxuu kaga warbixiyey ama baabkan wuxuu inagula hadlayaa inuu inoo sharxo uu wax inooga sheego laada inno camalkeegaoo kale samaynaysa laa alcaamila camala inna ayuu doonayaa inuu inoo sheego laa alcaamila camala inna haddaba laa alcaamila camala inna mubtade iyo khabar ayay dusha ka gelaysaa laadani mubtadiyo khabar markay dusha ka gasho mubtadahana mansuub amaa fii maxalli nasbin bay ka dhigan khabarkana marfuuc amaa fii maxalli rafcin bay ka dhigan waa mubtadiya khabar bay gelaysaa mubtadaha ismu laa baa loo bixinayaa magac ahaan waana mansuub amaa fii maxalli nasbin khabarkana halkuu khabarulmubtade ka ahaan jiray baa la odhanayaa waa marfuuc amaa fii maxalli rafcin culimmadu waxay isweydiiyaan maadaama oo laadani sidii inna ay u shaqaynaysay ay u shaqaynayso maxaa inna wa akhawaatuhaa loogu dari waayey oo loo odhan waayey inna wa akhawaatuhaa waxa weeye toddoba xaraf lixdii aan soo dhigannay iyo laadan laadan waxa gaar loogu soo soocay ama baab gaara looga dhigay way madax bannaan tahay xagga axkaamteeda marka la eego boqol iyo shan iyo sagaashan suuro ayay laadaasi yeelanaysaa boqol iyo shan iyo sagaashan suuro ayay laada keligeed yeelan kartaa suwarkeega marka aan doonayno sidaa darteed inna taabicuma noqon karto waa kelmad madax bannaan oo sideeda in cashar gaara loo sharxo u istaahisho weeyaan baabu laa laada baabkeegii weeye laada alcaamilati camal samaynaysa camala inna inna camalkeega samaynaysa waa laa caamila oo camalka inna samaynaysa ama la imanaysa wa xukmu laa laa xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeye fil camali xagga camalka laadu xagga shaqo ahaan inna oo kale weeyaan ismigana mansuub ha ka dhigato khabarkana marfuuc ha ka dhigato wa xukmu laa laa xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeyi fil camali camal ahaan inna unbay la xukun noqonaysaa haddaba culimo markaynu laadan aynu tacmalu camala inna aynu ka dhignay waxaa inaga baxaya laada zaa'idada la yidhaha ama silada loo yaqaano waa laada aayadda qur'aanka ah maa manacaka anlaa tasjuda laada halkaa ku jirto oo kale maa manacaka war maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda inaad sujuudi weydid maaha waad sujuudsantahay unbay noqoni markaa macnaheeguyo khalad bay soo boodaysaa anlaa tasjuda inaad sujuuddo ayaad ku macnayni maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda sidii adoon laada akhriyin an tasjuda sideedii baad ku macnaynaysaa oo laada aayaddaa qur'aanka ah ku jirta macnaheegu nafyigii maaha haddaad nafyigii ka dhigto qaacidaa jirta nafyu nafyi ihbaad oo waxa ka dhalanaysa ibliisku uu sujuudsan yahay uun maa manacaka anlaa tasjuda ibliisku waxa lagu haystaa sujuud la'aan sujuud buu fooda ka qaadi la'yahay buu macnuu noqonaya haddaad laadaa macnayso waa macno khalada ibliis sujuuddaa lagu kari waayeeye maba sujuudsanaynuun laadaa zaa'idaa loo yaqaanaa sidaa darteed teenan ma aha oo tacmalu camala inna ma aha tacmalu camala inna zaa'idadiibay inaga saartay sida laadaas oo kale waxaa kalay inaga saartay laada naahiyada la yidhaha annaahiya naahiyadu waa mid nahyi iyo diidda samaysa waa aayadda qur'aanka ayay ku jirtaa walaa taqrabu zinaa ilaahay uu leeyahay walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga nehiyey inaynu u dhowaanno zinada ayuu inaga nehiyey haddaba markaa qurbu zina hadda zinada lafteedii waa min baabi owla laakiin qurbu zina laynoo diidayaa aayadda qur'aanka waxyaabihii iyada ka ag warwareegayey oo dhan ayaa laynoo diidayaa laada laynoogu diiday maaha tacmalu camala inna waxa weeye naahiyo ayaa la odhanaya walaa taqrabu zina laadaasi waa naahiyo ficilka mudaaric bayna jasmisaa taqrabu waa afcaalu lkhamse ama amhilatu lkhamse majzuumun bilah annaahiya wa calaamatu jamihi xadfu nuun wa calaamatu jasmihi xadfu nuun tacmalu camala inna markaynu nidhaa waxa kalay inaga saartay laa adducaa'iya laada ducaa'iyada la yidhaa ayay iyadana inaga saartay waa aayadda qur'aanka a ku jirta rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa ow akhda'naa rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qaban in nasiinaa haddaan ilowno ow akhda'naa amase aan gefno haddaba laa tu'aakhidnaa waa naahiyaha odhanin ilaahay maxaad ka nahiyeysaa ilay nahyigu awood buu kutusayaa qofku hadduu wixii laga nahiyey sameeyo waa loo waa loo ciqaabayaa kolka ilaahay miyaad odhanaysaa waan u ciqaabi karayaayo waxbaan ka nahiyayaa waa maya laa tuaakhidna naahiye maahae waa iska ducaa'iye uun waa iska allabari uun laakiin waa isku mid laada ducaa'iyada iyo laada naahiyada la yidhaahdaa waa isku mida waxay ku kala duwan yihiin cidda lagula hadlayo cid kaa awood badani hadday kugula hadlayso laada naahiya la odhanaya cid adiga kaa awood badani markay kula hadlayso naahiya la odhanaya cid kaa awood badan markaad kula hadlaysidna ducaa'iya la odhanaya farqi kaloo udhexeeyaa ma jiro laa ducaa'iya iyo laa naahiya waxaa kaloo tacmalu camala innadaasi ay inaga saaraysaa laada loo yaqaano tacmalu camalalaysa laabaa jirta la yidhaahdo tacmalu camalalaysa oo mubtadiya khabar intay gasho mubtadahana marfuuc ka dhigan khabarkana mansuub ka dhigi sidii layse iyo kaana iyo ay u shaqayn jireen wa xukmu laa laa xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeyi fil camali xagga camalka iyo shaqada filcamalidaasi halkay iskaga iskaga shabahayabu sheekhu inoo caddeeyey waa filcamaloo maadaamay taasi ismigana mansuub ka dhigaysa khabarkana marfuuc tanna waa la mid laakiin xagga macnaha maya innada macnaheegu maxaynu ku soo dhigannay tawkiid laadanna macnaheegu waa maxay nafyi xaggaa iskaga mid xagga macnaha way ku kala duwan yihiin markaa xagga camalka unbuu sheekhu ina yidhi dhinacyo badanay ku kala duwan yihiin baa jira innadu sidaynu ognahay macrifada way gashaa oo inna muxamadan qaa'imun baad odhan ina muxamadan muxamed oo macrifa ayaad innada ku dari laakiin laadani waa ka mamnuuc macrifada inay gasho laa muxamadan jaalisun maaha dee afcarabi waa khalad la muxamadan lama ogol waayo waa macrifo laadani nakiruunbay gashaa halkay innadu mutlaq ka ahayd oo way ku kala duwan yihiin halkaana fansibku nasbi bihaa laadeenan munakaran mid la nakireeyey oo bihaa iyadoo itasala la xidhiidha wuxuu ku yidhi laadan waxa lagu nasbinayaa mid nakiro ah oo ismigeegu waa nakiro uun muxuu sheekhu markaa halkaa inoo taabtay shardi buu inagu baraarujiyey laadani ay leedahay oo wuxuu ina yidhi munakaran ku nasbi waa ismigii munakar ku nakir la nakireeyey ama nakira abaa lagu nasbinaya macrifada miyaa maxamed iyo cali iyo faadumo iyo waa ka mamnuuc laadani oo kuma camalfali karto uma jeedno ma geli karto oo laa muxamed af carabiga waa laga helayaa dee waxaynu u jeednaa iyadoo tan tacmalu camala inna'a macrifo kuma camal fali karayso waa ka mamnuuc hadday nasiibka gasho xagga dambu inoogu keeniyo camal fali mayse waa mulqaatay noqoni shardi waxay laadu ku camal falaysaa waa inuu nakiro yahay fansibiha munakaran shardi kale ayaa jiro oo laada iyo ismigeega yaan la kala faslinin oon wax kale loo kala dhexaysiinin walow khabarkaba ha ahaada hadduu doonayo ka kala faslinayaae laada iyo ismigeega hadduu shay kale kala fasliyo ama wax kale haddii loo kala dhexaysiiyo laa iyo ismigeegii mamnuuc baa halkaa ka soo boodaya khalad baa ka soo baxaya laadii ma camal samaynayso camalkeegii meesha uu ka baxayaayo wuu lumayaa markaa fansib ku nasbi bihaa laada ku nasbi munakaran mid la nakireeyey oo itasala la xidhiidhsaday bihaa iyada shardiga labaad waa inuu mutasil bihaa yahay laada waa inuu ku xigo hadduu khabarku soo kala dhex galo laada iyo ismigeega laadaasi camal samayn maysae mubtadiya khabaruunbay isku noqonayaan sida aayadda qur'aanka ah laa fiihaa qawlun buu ilaahay leeyay laa fiihaa qawlun kolkaa laadani waa tii aynu naqaanee tacmalu camala ina noqon lahayd hawlunta xagga dambe ku jirtaana waa ismigeegiioo mansuubin laga dhigo ayay ahayd fiihaa oo khabara ayaa soo kala dhex galay laadii iyo qowlkii fiihaabaa soo kala dhex galay maadaamu khabarkii uu soo kala dhex galay laadaasi camal samayn mayse mubtade iyo khabar la soo kala hormariyey unbaa laga dhigaya markaad icraabayso laadaasi waa muhmalo waa ayru caamilo laadaasi waa hayru caamilo fiihaaduna waa khabar soo qadimay jaariya majruurkaasi qawlunna waa mubtade mu'ahara laaduna camal male waayo shardigii itisaalka ahaabaa la waayey maxaa la waayey shardigii itisaalka ismiga laadu laada ha ku xigo shardigii aynu nidhi ayaa la waayey wa xukmu la laa xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeye fil camali xagga camalka ayuu kula mid yahay fansibku nasbi bihaa iyada munakaran mid la nakireeyey oo bihaa iyada itasala la xidhiidhsaday mudaafan mudaaf isagoo ah ow mushaabihal mudaafi ama mudaafka mid shabahay isagoo ah haddaba ismulaagu saddex buu u qaybsami jiray sidaan soo barannay inuu mudaaf yahay iyo inuu shabiih bilmudaaf yahay iyo inuu mufrad yahay saddexdaa ayuu ismulaagu u qaybsamayaa saddexdaa maxaynu nidhi ismula inuu maxay yahay baynu nidhi kow inuu mudaaf yahay laba inuu shabiih bilmudaaf yahay saddex inuu mufrad yahay saddexdaa ayaynu ismulaa u qaybinnay haddaba ismulaa haddii uu mudaaf noqdo mudaaf markuu iyagoo markuu mudaafun ilayhi wato laa hulaama rajulin oo kale laa hulaama rajulin imminka hulaamadaasi waa ismulaa waana mudaaf rajulinta ka dambaysaana waa mudaafun ilayhi iyo hadduu shabiih bilmudaaf ma noqdo shabiih bilmudaaf waxaa la yidhaahdaa maa tacallaqa bihi shayun min tamaami macnaahu sawaaun kaana marfuucan am mansuuban am majruuran waa shayga xagga dambe uu kaga soo xidhmo wax macnihiisa dhammaystiraya ama ha ahaada marfuuc ama ha ahaada mansuub ama ha ahaada majruur anoo idhaahda laa aalican jabalan cindana laa aalican ereygaa daalicanihi waa shabiih bilmudaaf waayo daalicantaa waxa ku soo xidhanoo xagga dambe ka raacaya erey macnihiisa dhammaystiraya laa aalican jabalan laa aalican jabalan ereygaa jabalan ah ayuu daalicu mafcuulun bihinimo u qaadanaya kolka sida mudaafku uu mudaafun ilayhigu u dhammaystiro ayuu jabalkaasi daalica hore u dhammaystiraya waxaynu leenahay markaa shabiih bilmudaaf waa erey baa ka dambeeya macnihiisa dhammaystiraya sida mudaafun ilayhigu mudaafka macnihiisa uu dhammaystiro labadaa jeer waa labadee mudaafka iyo shabiih bilmudaaf labadaa jeer ismiga laa waa mansuub oo fansib markuu sheekhu ina lahaa fansib labadaa jeer buu jeedaa fansib markuu ka la nasbinayaa waa markuu mudaaf yahay laa ulaama rajulin xaadirun oo kale laa ghulaama rajulin xaadirun ama u yahay shabiih bilmudaaf laa daalican jabalan cindanaa oo kale labadaa jeer buu mansuub yahay maxaa soo hadhay xaaladii saddexaad maxay ahayd ismullah inuu maxay noqdo ismullah hadduu mufrad noqdo lama nasbiye e waa la bineeyaa waa la bineeyaa fii maxalli nasbin buuna noqon ismullah hadduu mufrad yahay la nasbin maaye maxaynu nidhi maxaa la odhanayaa fii maxalli nasbin baa la odhanaya ha la nasbiyo odhan mayno laakiin fii maxalli nasbin baynu ka dhigi oo maalan haddii ereyga rajul ah oo kale ismullah aad ka dhigto oo tidhaa wax ninihi masaajidka kuma jiro maxaad odhan laa rajula fi masjidi laa rajula fi lmasjidi haddaba rajuladaa moodina mansuub inuu yahay oo calaamatu nasbaha fatxaha moodina waayo ereygu hadduuna alna wadan mudaaf ma ahayn markuu mansuubkayo waa la tanwiiniyaa laa rajula ay ayna tanwiin baa lagu odhanaya waraa way tanwiintii laa rajula maxaa tanwiinta laga dayn jiray dee waxa laga ilaa sidaa darteed laa rajula waa mabni waxaana lagu bineeyey kolba waxa lagu nasbiyo wixii lagu nasbin jiray mufradka maxaa calaamatu nasba u mufrad munsarifa rajul mufrad munsarifa maxaa calaamatu nasba u jiray fadxa saw ma aha ku binayn oo maxaynu odhanaynaa markaa laa rajula xaadirun haddaan rajulkaa ah musanne ka dhigo musanaha maxaa lagu nasbin jiray musanaha ya sawmaa ya baan ku binayni oo maxaan odhan la rajulayni xaadiraani baan odhan la rajulayni xaadiraani baan odhan haddaba laa rajulayni markaan idha ereygan rajulaynihi mucrab ma aha oo calaamatu nasbuu yada ma aha rajulayni waa mebni waana fii maxalli nasbin waa mabniyun cala alya mabniyun eeg calaamatulbine sida calaamatulicraab aynu ugu baahannahay ayaynu calaamatulbine ugu baahannahay waxaad ogaatiin weli binaha cashir rasmiya kamaynaan dhiganin sow ma ogidin kitaabkeennii ruuxulicraabka ahaa gebi ahaanba kuma qornayn calaamatulbinuhu kumaba qornayn ruuxulicraabkeennii ajruumigiina kuma qornayn kanna kuma qorna calaamaatulbine wax la yidhaahdo kuma qorna sidaa darteed calaamaatulbinuhu wuxuu noqon karaa fatxo oo ya buu noqon karaa oo alif buu noqon karaa sidii calaamaatulicraabka aynu u jilcinnay oo kale ma garanaysiin calaamaatulicraabka sidaynu u jilcinnay oo kale ayaa wax calaamaatulbine la yidhaahdo in loo jilciyaa lagama maarmaan uu yahay insha allahu tacaala dabcada labaad ayuu inoola socdaa ee ruuxulicraabka ayuu inoola socdaa lakiin dabcaddeenna hore kuma qornayn calaamaatulbinuhu gebi ahaanba waxaynu ka heli doonaa kutubtan sare ayaynu ka heli doonaa hadaba laa rajulayni xaadiraani haddaan idhaha laa rajulayni xaadiraani ereyga rajulayni ah rajulayni waa mabniyun cala alyaa fii maxalli nasbin maxaan odhanayaa rajulayni mabniyun cala alyaa fii maxalli nasbin baynu odhanaynaa wa xukmu laa laa xukunkeegu intaa hadda culima ma la icraabi karaya wa xukmu laa xukmu sow mubtade ma sow mudaafna maaha xukunkani yaa mudaafun ilayhi u ah laadani maanta waa qasdulafdi waa mudaafun ilayhi diidda ma aha haddaad tidhaa waa xukmu laa laa ma jiro haddaad tidhaa ka warn ood laadaa macnayso culima qasdulafdiga u fiirsada shayga qasdulafdiga la yidhaha lama macneeyo sow shalay maynaan ka soo warramayn jaaa ficil maadi inaan jaa'adaa u yimid loodhan karaynin halkanna laadaa haynagu macnaynina arday baa beri su'aal ayuu dhaqaajin kari waayey markaasuu wadaadda soo mariyey markaasaa lagu dawakay markaasay ii keeneen kelmadan mataqaanaa darafka marka laga warramayo la yidhaahdo darafku waa eh, maxaa la odhan jiray waa ismu waqtin ow makaanin dumina macnaa fii warniow fiidaasi maxay jiraysaa buu yidhi fiidaasi dumina macnaa fii marka la yidhaha fiidaasi maxay jiraysaa ismigii fiidaasi ay jaraysay ayaan u baahanahay waa lagu dawakay waxa wey qofku hadduuna qastu lafdiga garanayn ama xikaayada waxa la yidhaha hadduuna garanaynin ma fahmayo markaad tidhaa macnaa fii fiidaasi maanta xaraf jaarba maaha dee sow ka qastu lafdi ku dhacay sidaas iyada lafteedaa mudaafun ilayhibe markaad tidhaa macnaafi macnaa mayna mudaaf ahayn bal macnaafi macnee ereyga macnaafi fii macnaheega saw ma aha dee fiidu sawta mudaafun ilayhi noqotay macnaaga ka horreeyana sawka mudaaf noqday fiidu dhexba ma aha xaraf jaarba ma aha halkaa markay ku jirta waa qasdu lafdi oo kelimad ahaan baa looga jeeda waa laadeennan oo kale laadan hadda diidaha ku macnaynin wa xukmu laa kelmadda laa ah xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeyi waa mubtadiya khabar khabarkaa noociisa yaa ii sheegaya ardayay wa xukmu laa ka xukmi inna khabarku shan buu u qaybsami jiray shantii qaybood waa midkee tala wa xukmu laa ka xukmi inna shantii qayboodee khabarku noqon jira waayo waa jaariya majruur weeyi fil camali xagga camalka ayay laadu innaku oo kale ku tahay wa xukmu laa laa xukunkeegu ka xukmi inna inna xukunkeega oo kale weeyi fil camali xagga camalka ayay kula mid tahay fansibku nasbi bihaa laada munakaran mid la nakireeyey oo bihaa iyada itasala la xidhiidhsaday mudaafan mudaaf isagoo ah waa markuu mudaafka yahay ow mushaabihalmudaafi ama mudaafka mid shabahay isagoo ah kalaa khulaama rajulin nin wiilkii xaadirun goobta xaadir ma aha mukaafi'un isagoo ii dhigmaya laa hulaama rajulin xaadirun mukaafi'un ama mukaafin laa khulaamadaa markuu inoo qoray sidan qoran hadda sheekheenna gabayga ayaa ku kalifeeye hulaamadani waa mudaaf waxaana ka xadfan mudaafun ilayhi rajula sharaxeennu waa inuu hoosta ka sheegaa laa hulaama rajulin hoosta maad arkaysiin sharaxa markuu qabanayo laa hulaamada muxuu ka dambaysiiyey rajulin gabayga ayaa u saamixi waayey laakiin laa hulaama rajulin unbaa saxa laa hulaama qurihii khalad bay kugu noqonaysaa ka laa hulaama rajulin nin wiilkii xaadirun goobta xaadir ma aha mukaafin isagoo ii dhigma nin ii dhigma wiilkiisu goobta ma fadhiyo buuli nin ii dhigma ma aqoon ahaan iguma dhigmu leeyahay ma cilmi ahaan iguma dhigmo ayuu leeyahay ma karti ahaan iguma dhigmo ayuu leeyahay war xaaji haddaad baabulaaba maraysid ood laa garanaysid ragga in yarbaa kuu dhigmaya aqoonta ma la socotaa saasuu sheekhu tusaalaha u doortay laa ghulaama rajulin xaadirun mukaafin baabulaa waa baabasha ugu adag baabasha ugu adag naxwaha marka la joogo ayay ku jirtaa baabulaa hadda laadaasi ismi iyo khabar bay u baahan tahay aawa ismigeegii waa ghulaama waana mudaaf mudaafnulahigii baa la xadfay aaway khabarkeegiina laa ghulaama markaan idhaahdo waa xaadirun khabarkiina waa marfuuca mukaafin waa sifa isagu khabarku qaadanayo yaan la soo celcelinin laadae keligeed ha iska ahaato laakiin idaa takararad markay soo noqnoqoto laadu laakiin idaa takararad ha ahaatee hadday soo noqnoqoto laadu oo laa xawla walaa quwa oo kale aad tidhaahdo ajraytahaa laadii waa dureerin kadaalika sidaasoo kale filicmaali xagga camalsiinta oo ismi iyo khabar bay qaadan ow alqaytaha ama waad iska laaqi yeeli oo camalkii baad u diidi laadu hadday soo noqnoqoto laba weji baa kuugu bannaan laba weji labada weji ee laada kuugu bannaan inay camal qaadato oo ismi iyo khabar ay ku camal fasho iyo inaad camalka u diidid oo ismi iyo khabar labada aad uga dhaaratid labadaa weji meesha kuu yaalla markaa laa xawla walaa quwata waa sax markaa qolooyinka naxwaha wax ka fahmay waxay moodaan dadkeenna inta badan aan luqadda aqoonin waxay laa xawlun bay yidhaha laa xawlun walaa quwatun dad baa la yaaba oo yidhaha laa xawlun walaa quwa war waa maxay laa xawlun walaa war laa xawladhe bay odhanayaan hasixine kelmaddu saasay sax ku tahay hadduu laa xawlun yidhaa iyo hadduu laa xawlan yidhaa iyo laa xawle hadduu yidhaa iyo laa xawlun hadduu yidhaahdo labadaba saasunbay sax ku tahay ogow laa xawlun iyo laa xawla sidaasay sax ku tahay waayo waa kan kule laadu hadday soo noqnoqoto icmaalka iyo ilqaha labaduba uu kuugu bannaan yahay haddaan icmaal sameeyoon laa xawla idhaa laa xawla fatxa qura ayaan siini ilan waa murwaa ismigii mufradkaayo waa mebniye laa xawla fatxa quraan siini haddii aan ilqaha sameeyana laa xawlun dambatayn baan iskala iman ka dambana waynu arki doonnaa laakiin idaa takararad ha ahaatee hadday laadu soo noqnoqoto ajraytahaa laada waa dureedin kadaalika kaa horoo kale iyadoo ah fil icmaali xagga siinta ow alqaytahaa amase waa badlaaqi yeeliba wa cinda ifraad ismihaa ismigeega marka la ifraadiyee mufrad laga dhigo ismiga la haddii mufrad laga dhigo laba un baynu soo marnay markii dhawey ismiga la maxaynu soo marnay isagoo mudaaf ah iyo isagoo mushaabihalmudaaf ah labadaasaan soo marnay ismullah hadduu mudaaf yahay iyo ismullah hadduu mushaabihalmudaaf yahay labada xaaladood ayaynu soo qaadanay soocaynkaa ma ahayn haddaba ismullah haddii uu noqdo mufrad bal ka warrama waa la binaynayaa baynu nidhi wa cinda ifraad ismihaa ismigeega marka la ifraadiyo ama ifraadintiisa agteeda ilzam waxaad laasimtaa albinaaa bine la bineeyo waa inaad laadii binaysa ismigeegu markuu mufradka yahay maxaad ku binayni wixii lagu rainwixii lagu nasbin jiray wixii lagu nasbin jiray oo amaa fatxa ah amaa kasra ah amaa ya ah ayaa lagaaga baahaya inaad ku binayso calaamaatulbinuhu sow shan ma ahayn calaamaadkii binaha la odhan jiray shanta maxaan ismigan laaga lagu binaynaynin xadfunuun horta geli maayo ismigan laag ma garanaysin xadfunuun inuuna gelaynin sababta xadfunuunku afcaalulkhamsa ficilkuu galaa ismigan laana dee waa ismi xadfunuun halkaa inagaga tuur calaamadihii nasbaha ee shanta ayaa soo hadhay afar baa soo hadhay afarta soo hadhayna alif ma galo oo ismiga laa alif ku binayn maysid maxaa ismiga laa alifka u diiday alifku ilan calaamatulnas buu ahaan jiraye alifku asmaaulkhamsuu galaayo asmaaulkhamsaha shuruuddiisa waxaa ka mida ah inuu mudaaf yahay hadduu asmaaulkhamsuu mudaaf noqdo ma ismigeennan mufradkaabuu noqoni mise kii horeen soo marnay mudaafkii horeu noqon soo maaha mudaafka hore dee mebni ma ahayn mucrab buu ahaa kolkaa ismigan mebniga ah mudaaf ma aha ma la socotaa kolkaa alifkiina inaga saar yaa kuu soo hadhay calaamadihii shanta ahaa saddexdaa uunbaa kolba min ismiga le aad ku binayn asal ismiga le saddex mid ahaan baa lagu bineeyaa baa la yidhaha haddaba hadda eg saddex mid ahaan baa lagu bineeyaa un haddaan marka hore ku odhan lahaa waxaad moodi lahayd waxaan kugu qasbayo u fiirso calaamadaha waad geed taqaanay calaamaadka nasbuu shan bay ahaayeen labaan kaa saaray aduu ma iska saartay labadaa mise anaa kaa saaray eeg xadfunuun ma iska saartay sababta adu saartay waa maxay xadfunuun afcaashu gaaruye kanna waa ismi dee haye maxaa kalaan saarnay alifna ma iska saarnay sababtaan alif u saarnay waa maxay markaa alifka maxaynu u saarnay culimo yaa alifku yuu ugu khaas yahay asmaaulkhamse asmaaulkhamsana mudaafunbuu ahaan jiray dee ismulaaganina mudaaf maaha waa mufrad waayo labadii horeynu soo dhiganay mudaafkaa hore iyo mushaabihalmudaafka hore mebni maahayna mucrab bay ahaayeen wa cinda ifraad ismihaa ismiga laa marka la ifraadiyo ama ifraadintiisa agteeda ilzam waxaad laasimtaa albinaa'a bina laazim ismigii laa waa in la bineeyaa murakiban ama murakaban murakabankii oo la tarkiibinayo maca laa laa miciga ayaa la tarkiibin ka tarkiibi hamsata cashara khamsata cashar tarkiibkeegii oo kale wuxuu ku yidhi laa iska tarkiibi murakiban ama murakaban maca laa ka tarkiibi khamsata cashara haddaba mas'aladani waa khilaafi horta ismigan laa maxaa sababta loo bineeyey waa maxay ilan ismi buu ahaaye miyaynaan soo dhigan qaaciide la yidhaa wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wamaa jaaa calaa khilaafi alasli yus'alu can sababihi ma soo dhigannay haddaba ismigu asalkiisu icraab buu ahaa ismigan laa mebni buu noqday sababta loo bineeyey waa maxay ismigan maxaa mebni ka dhigay su aan isweydiinaynaa waa ismullah sababta loo bineeyey ma ka jawaabi kartaa ismullah sababta loo bineeyey ee keentay in la bineeyo ismullah culima ismullah waxaa loo bineeyey siba weyhi siduu qabo litarakubihi maca laa ka tarkiibi hamsata cashar laada ayaa la tarkiibiyeyoo tarkiibkaa ayaa keenay binaha buu siba weyhi yidhi siba weyhi masaladiisaa waa lala yaabay waxaa la yidhi siba weyhi isagoo sheekhii culimmada dee luqadda ah kelmaddaa waa laga diidey waxaa la yidhi sheekh siba weyhi kelmaddaa ku waafaqi mayno waayo sheekheennaniba bilowgii kitaabku qaaciide inoo soo sheegay muxuu yidhi muxuu ina yidhi wasaa'iru lasmaa'i xayu laa shabah qarabahaa min alxuruufi mucraba kelmaddaasaa la qaatay markaa taa sheekheennu soo qaatay ayaa la qaatay oo jumhuurtu ay qaateen waxa weeye haddii ismi ha la bineeye la yidhaah cilladda ismiga loo bineeyaa waa lishibhihi alxarfa ismi ha la bineeyo haddii la yidhaah sababta loo bineeyey waa maxay baynu nidhi waa lishibhihi alxarfa ismi inuu xaraf shabaho ayaa keena in la bineeyo siba weyhi inama odhan ismigan laa xaraf buu shabahaye wuxuu ina yidhi ismigan laa baa la tarkiibiyey litarakubihi maca laa ka tarkiibi hamsata waxaa la moodaa mas'aladan inuu siba weyhii u leexday oo murakiban ama murakaban kaa doonto xarakee murakaban markuu yidhi ciladii loo bineeyey buu ishaaraya ismigan waxa loo bineeyey tarkiibka laa la tarkiibiyey baa loo bineeyey buu leeyahay jumhuurtu waxay yidhahdeen war ismiga waxaa loo bineyn jiray un shaba xaraf uu shabaho tarkiibkuna xaraf la shabaho maaha sheekh siba weyhii naga daaya mas'aladiisane cillad saxaha la raadiyey bay yidhahdeen waa cilada saxdihii ay noqotay shaba macnawiya ma soo dhigana shaba macnawiya shaba macnawiya ismigan ku dhacay oo minta istiqraaqiyada ah ow litadamunihi macnaa min alistiqraaqiya walidaa daharat fii maqaami lidmaar faqaala shaaciru lcarab faqaama yaduudu nnaasa canha bisayfihi alaa laa min sabiilin ilaa hindin waxay yidhaahdeen sidaan arkayno jumhuurtu waa litadamunihi macnaa min alistiqraadiya ismiga laa wax la yidhaha cumuum buu keensadaa laa rajula waa maxay macnaheegu bal macnee laa rajula laa rajula macnaheegu waa maxay laa rajula fi masjid haddaan manini masaajidka kuma jiraa mise waa wax nini masaajidka kuma jiro saw wax maa saw cumuum ma keenayso minta istiqraaqiyada la yidhaahdo mintaa ayuu ismiga la macnaheegii wataa mintuna xaraf bay ahayd xaraf macnaheegiibuu wataa sidaasaa la yidhi siba wey waxaa lagu yidhi tarkiibkan aad cilatulbinaha ka dhigtay iska daa wuxuu cilatulbino noqde eh xataa cilatu taxriik buuna ahayn xataa cilatu taxriik buun ahayn waayo shayga mebniga ah waxaynu soo qaadannay walaslu fi lmebniyi an yusakana armebniga er, maxaa culima asal u ah hadduu shaygu mebni yahay waa in maxay la xarakeeyo sukuun haddaba mebniga reeban maxaa loo reebay lagu odhan maayo ilan wamaa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi waa soo qaadanne laakiin mebniga xarakaysan maxaa lagu odhan mebni xarakaysan maxaa lagu odhan mebnigu hadduu xaraka qaato lima xurika waxaa la yidhi haddaba tarkiibku iska dhaaf xataa cilatu taxriik maaha baa la yidhi cilatu taxriiq ciladii ereyga loo xarakeeyey tarkiibku ma aha waxaa jira haddii ereygu mebnigu noqdo la xarakeeyo horta eeg mebnigu asbaab u baahan yahay toddoba sababood ama shan sababood baa ereyga loo bineeyaa xarakaduna asbaabbay u baahan tahay fatxaduna asbaabbay u baahan tahay damaduna asbaabbay u baahan tahay kasraduna asbaabbay u baahan tahay imise ayaan kuu sheegay binuhu sow asbaabu ma baahna xarakada guudna asbaab damaduna asbaab fadxaduna asbaab kasraduna asbaab imise asbaabood baad halkaa haysaa imise asbaabood baad haysiin shan asbaabood ayaa ardayga casharka mebniga a ah looga baahan yahay inuu ka barto wa inaga nidhi inagu mebniga si weyn umaynaan soo arag insha allah dib baynu ka arki doonaa hadduu rabbi ogolaado haddaba tarkiibku waa cilatulfatxo asbaabulfatxi uu ku jiraa tarkiibku yuu ku jiraa kow cilatulbinaha maaha laba cilatu taxriigana maaha saddex cilatulfadxii buu noqday tarkiibkii muxuu noqday baynu nidhi cilatulfatxuu noqday kii saddexaad ayuu derajadiisii degay tarkiibkii wa cinda ifraad ismiha ismigeega ifraadintiisa agtiisa ilzam waxaad laasimtaa albinaa'a bine laazim murakiban adigoo tarkiibinaya ama murakaban isagoo la tarkiibinayo ow rafcahu rafcihiisa laazim waad iska rafcini munawinan adigoo tanwiininaya haddaad doonto rafciyo iska tanwiini buu ku yidhi ismiga laa intaad rafciso ayaad haddana tanwiinini ka laa akhun walaa abun oo kaleba wey laa akhun walaa abun hadda iminka maxaynu samaynay laa akhun walaa abun markaan idha labadiiba waan rafciyey waanan tanwiiniyey laa akhun walaa abun wansib iska nasbi aban kelmadda abana ee dambe nasbi aydan sidoo kale ka nasbi oo maxay dheh laa ahun walaa aban eeg culima haddaba halkaa ila yar socda sheekhu halkan suwar buu sheegay eeg ereygan inaan macnaynoon dhaafno uun maahe lix suuraa ku jira lix suuro ayuu sheekhu ka hadlayaa mas'aladan ka laa ahun abun wansib aban markuu ku lix suuru halkan ka hadlayaa lixda suuruu ka hadlaya waa sidee sidee buu u hadlayaa eeg laa ahun abun sow laadiyo soo sow ereyguna mufrad maaha inaan labadaba damatayn siino maxayn ugu dhawaaqaa markaa laa akhun walaa abun iyo raacno ilzam albinaa ilan wuxuu ina yidhi ilzam albinaa labadaba iska binee murakiban oo fadxa qudha sii labadaba maxaan idhaahdaa laa akha walaa aba laa akha walaa aba labadaa weji buu sheekhu inoo soo sheegay labada weji waxa weeye ilzam albinaa murakiban laa akha walaa aba ow rafcahu munawinan ama iska rafci oo maxay dheh laa akhun walaa abun sow laba weji ma haysid wuxuu inoogu daray wansib aban abka dambe fadxatayn sii mararka qaar oo maxay dheh markaa ah? laa akha walaa aban laa akha walaa aban kolkaa ka hore ee akha ah laba xarakaa ku bannaan ka hore labada xarakee ku bannaani waa ilzam ilbinaa murakiban laa akha ow rafcahu munawinan waa laa akhun ka hore labadaasaa ku banaan laa aha laa akhun ka dambana saddex baa ku banaan waa labadii ka hore iyo fadxatayinka labadii ka hore maxay ahaayeen laa aba walaa abun walaa aban saddex laa aba waa binihii waa ilzami ilbinaadii laa aba ow rafcahu munawinanna waa walaa abun wansib abantuna wa walaa aban saddex kolkaa miyaadan arkayn ka hore inay laba xaraka ku bannaan yihiin ka dambara saddex ay ku bannaan yihiin qolooyinkii xisaabtu durtaba halkaa nambar bay kala soo baxeen dee laba saddex ku dhufo labo saddex ku dhufo imisaad haysaa laba markaad saddex ku dhufato lix suuro ayaa halkaa iigu jira lix suuro ayaa halkaa iigu jira hal suu eeg waa qism alcaqliya baa la yidhaahdaa lixdaas suureen hadda kuu sheegay waa maxay waa qism alcaqliya waa caqligaaga iyo xisaabtaadaasi waxay kuu soo saartay qism alkhaarijiya waa carab isticmaalkeegii wixii laga helay af carabiga markii la baaray maxaa la helay lixdii xabad baa mamnuuc noqotay lidii maxaa mamnuuc noqday xabad imisaa sax noqotay markaa lidii shan baa sax noqotay lixda xabadina waa mamnuuc shanna waa sax waa kanina odhanaya aydan wain tarfac ahan laa tansiban wain tarfac ahan laa tansiban waa xabadii mamnuuca ahayd wain tarfac ahan laa tansibantu waa maxay waa lixda suuro xabadii mamnuuca ahayd bu ku ishaaray shanta kalena saxdeeda u qaado war bal haddaba lixdaa bal hadda waxaad qortaa laa akha qor laa akha kelmadda laa akha a qor kow intaad tidhaa akha laakiin meel yarood ku qori karto wax badan kuu qaadaysa ku qoro laa akha meel yarood kuu qaadaysa ku qoro waayo suwarkii baan doonaya laa akha ma tidhi erayga akha ma tidhi akha oo fadxa qura ma laa akhasaw ma aho fatxa qurasaw ma siinin haddamay la socotiin culimo laa akha markaan idhaahdo xagga dambe u yaro soco oo saddex nambaroo isdaba yaalla qoro eegeeg may ha ku garab qorin laa akhada horteedan hore haa xaggeegan horun kow laba saddex ka dhigo may isnambarka isku hoos qor nambarka isku hoos qor haddaad doontiin kow laba saddex wakaa waa kow laba saddex oo nambaradu laakiin ay isku hoos qornaadaan ha hoos qornaadaan sawl nambaradii laba ko laba saddex iskuma hoos qorna maxaan hayaa laa akha ma hayo nambarka ugu soo horeeya walaa aba ka dhig walaa aba ku daba qor laa akha walaa aba laa akha hee walaa aba haddana nambarka labaad waxaad ku daba qorata laa akhadii waad haysataaye walaa abun haddana qoro walaa abun walaa abun haddana laa akhadii waad haysataaye walaa aban unka saddexaad ku hoos qor walaa aban walaa aban mayla socotiin walaa aban walaa aban mayla socotiin culimo walaa aban waad ila socotiin baan u malaynaya saddexdaasi waxay ka soo baxeen ka hore marka fatxa qura la siiyo haddii ka hore akha ah aan fadxiyo ka dambe imise ay igu bannaan saddex saddexda igu bannaan waa maxay laa akha walaa aba laa akha walaa abun laa akha walaa aban ka dambe inaan isla fadxiyo iyo inaan damatayn siiyo inaan fadxatayn siiyo ka hore saddexdaba eeg fadxa quru sitaa haddana ka hore damataynii siiya meel kale haddana ku qora ka hore damataynii siiya kii dambena saddex baa ka soo bixiya ilan lixdii suuraynu u baahanna inaynu helnee ka hore damatayn siiya oo maxaan idhaahdaa laa akhun dhe akhun laa akhun markaan idhaahdo kii dambe ayay saddex iigu bannaanaanaysaa ayuu saddex ka soo baxaysaa xabad baan mamnuuc ka dhigi doonnaaye laa akhun sawma odhan waxaad qorataa walaa aba abka dambe fadxa qura laa aqun walaa aba haddana waxaad tidhaahdaa walaa aban dhe aban oo fadxatayn si laa aqun walaa aban haddana waxaad tidhaahdaa ilan aqun way kuu godnaaye laa aqun walaa abun ma ilahaysaa kii dambe sow saddexdii inooma soo bixin lixdaa suuro ayaa qaybta aqligu ay sheegaysaa kelmaddan inaynu ku suurayn karno lixdaa suuro ayaa qaybta caqligu uu sheegayaa kelmaddan inaan ku suurayn karno lixdaa suuro ayuu qaybtii caqligu sheegayaa inaynu kelmadda ku suuraynayno waa lix suuro oo qaybta alqisma alcaqliya waxa loo yaqaanaa ay noo soo tuurayso hadda ila socotiin culimo alqisma alcaqliya lix suuro ayay inoo soo tuurtay inaad ila socotiin baan u malaynaya haddaana khaldanayn eeg hadda lixda suuro maranka ugu noqdee laa akha walaa aba markaan idhaa akha hore sow laba xaraka kuma banaana akha hore labada ku bannaani waa maxay akha hore waa inaan fadxiyo iyo inaan damiyo dammata inaan siiyo laa akha laadanaa de ismula ayaa camal samaynaysa iyo laa akhun labadaasaa ka hore horta iigu bannaan laa akha laa akhun ka hore sow laba iiguma banaana ilan waa kiina ilzam ilbinaa murakiban ow rafcahu munawinan ka hore labadaasunbaa iigu bannaan soo saa maaha haddaba ka hore haddaan fadxiyo oo laa akha an idhaa kii dambe saddex baa iigu bannaan labadii ka hore iigu bannaanaa iyo wansib abantan xagga dambe uu ka keenay laa akha walaa aba laa akha walaa aban laa akha walaa abun saddexdaasiba waa sax ka hore ilin waan fadxiyeeye saddexdaasiba waa sax haddaan ka hore dametaynan siiyo oon idhaahdo laa akhun haddaan idhaahdo ka dambe saddexdiisii waxa mamnuuca ka horoo akhun ah inanka dambe fadxatayn siiyaa mamnuuca laa akhun walaa aban af carabiga waa laga waayey carabi weligeed ereygaa kumayn hadlin laa akhun walaa aban waa la waayey kaa ka hore markuu dambataynka ka dambe in fadxatayn loo sameeyo kaa waa la waayey oo muxuu ina sheekhu wa in tarfac akhan akhantu waa ka hore ka hore haddaad rafciso oo dambataynad siiso laa tansiban ha nasbinin aban eeg laa tansibantan aban baa halkan u qadaran laa tansiban oo abanka dambe aha nasbinin laa akhun walaa aban ma jiro laakiin maxaa jira labadii kale oo maxay ah laa akhun walaa aba laa akhun walaa abun labadaasaa jira kolkaa mayna shantii sax inoo noqonin shantii baa sax inoo noqotay shantaasi mafhuum ma yihiin culimo horta shantaasi mafhuum ma yihiin si wanaagsan wa cinda ifraad ismihaa ismigeega ifraadintiisa agtiisa ilzam laazim albinaa'a bina laazim murakiban adigoo tarkiibinaya ow amase rafcahu rafcihiisa laazim munawinan adigoo tanwiininaya kalaa akhun walaa abun oo kaleba weeyi wansib nasbi aban waa ka dambe unbaa la nasbinaya ka hore hadda lama nasbinayo wansib nasbi aban nasbi aydan sidoo kale wain tarfac haddaad rafciso akhan waa ka hore haddaad rafciso laa tansiban ha isku nasbin ninkii dambe halkaa mas'alena waa mamnuuc shantii kalena waa saxiix mayla socotiin hadda shardigii kitaabku uu ka bilaabay ee u horreeyey haddii la waayo ka warrama maxaynu nidhi ismiga laa markaan ka warbixinaynay culima maxaynu nidhi ismiga laahe waa inuu maxay yahay baynu nidhi waa inuu nakiro yahay sow maaha hadduu macrifo noqdo ka warrama laadii siday u shaqayni maaf carabigaba kuma jirtaba laada oo macrifo ku jirta maya halkan aan kaga warbixinaynaa waxaysu carafta markaad macrifayso ismaha ismiga laa markaad macrifayso ow fusila ama la kala fasliyo shardigii ee itisaalka ah marka la waayo farfac iska rafci ismiga mubtadanimaa lagu rafcinaya wanawin iska tanwiini haddana waa mubtada ilayne waltazim laazim takraara laa laaduna inay soo noqnoqoto ereyga laadana waa la soo celcelinayo laa fiihaa qawlun ilaahay markuu yidhi laa kale waa in la helaa ilan meeshii e, fasli baa yimide laa fiihaa qawlun maxaa ka dambeeya walaa hum walaa hum canhaa yunsafuun laadii waa kan walaa laga daba keenay haddaan idhaahdo laa muxammadun masjidi haddaan idha muamed waa macrifa saw maaha intaa un yaanan ku daynin laa muxamadun fi masjid odhan maayo waa inaan laa muxamadun fi masjid walaa cumar laa muxamadun fi lmasjid walaa cumar waa inaan takraarkaa ilaaliyaa markaa halkaa markaan siadaa doonayno waxaysu carafta marka aad macrifayso ismahaa ismiga laa marka aad macrifayso ow fusila ama la kala fasliyo farfac iska rafci oo mubtadanimo ku rafci wanawin iska tanwiini oo damataynsi waltazim laazim takraara laa laa celcelinteeda laazim kalaa caliyun cali nin la yidhaha xaadirun meesha xaadir ma aha walaa cumaru iyo cumartoona laadii buu soo celceliyey war cali iyo cumartoona meesha ma joogaan ummadda ayuu sidaa u egay siday u dayacan yihiinoo wuxuu eegay khulafadii dee cadaaladda lahayd ee khatarta ahayd ayuu sidaa eegay markaasuu laa caliyun xaadirun walaa cumaru meesha cali iyo cumartoona ma joogaane ma ogtahay wuu ku leeyahay cali iyo cumartoona ma joogaan walaa lanaa annaga nooma sugnaanin cabdun adoon nooma sugnaanin walaa maa yudakhar wax la kaydaystaana nooma sugna wuxuu ku leeyahay waa la garanayaa umar cumar binu khadaab xilligiisii habeenka madow ayuu sidaa magaalada u dhex wareegi jiray wuxuu isku dayi jiray inuu arko cid cabanaysa inuu helo ayuu isku dayi jiray dee ummadda sideeda ayuu uga warhayay ducooyinkiisa cumar laga soo naqliyo waxaa kamid ahayd ilaahow ummadda aad xilkeyga ii dhiibtay intii anigu aan garanayey waxaan tari karayay taray inta aanan ogayn baahidooda ee miyiyada iyo waddannada kale joogta ilaahow hay qabanina iska kay cafi buu odhan jiray iga dhaaf buu jiray ummadda intaa kale ilaahow waxba hay qabanina iska kay cafi waxa aanan ogaan karaynin waa sheekhu kolkaa cali iyo cumartoona ma joogaan markuu yidhi wuxuu kuu sheegay in dee maxaanku idhaahdaa hantidiisiina inayna jirin kolkaa cali iyo cumar toona ma joogaan cid naga war haysaa ma joogaan bay ka dhigan tahay hantina ma hayno kalaa caliyun cali xaadirun xaadir ma aha walaa cumaru cumarna xaadir ma aha walaa lanaa nooma sugna cabdun addoon oo addoommadu dee way soo shaqeeyaan mar soo shaqeeyaa la yidhaahdaa mar sayladda tagoo isa soo baayac baa la odhan jiray addoonka intaad sayladda tag tidhahda isa soo baayac qiimahaagu maanta muxuu maraya markaas ile waa qofe intuu saylada tago ayuu isa soo baayacaya anoo kale maanta imsaa laysiisanaya buu odhanaya waa caadi markaasuu keenaya ayuu odhanaya maanta sicirkaygii intaasuu marayey qiimahaygii intaasuu maraya eeg hala yaabin hala yaabin oo ha odhanin war diinta islaamku siday addoon u keentay eeg diinta islaamku cid kastee addoon kama dhigi karto waxaa laynoo sheegay qofku hadduu allaha abuurtay ee mutay in addoon loo noqdo hadduu diido uu ka fartaago ilaahay inuu adoon u noqdo hadduu ka fartaago waxa cuquuba ahaan looga dhiga inuu addoomma adoon u noqdo ma ninka ma nin islaama ma noqdo dee nin islaami addoon ma noqdo wax kaste hadday dhacdo muslim yahay qofkani addoon dee inuu markiisii hore isagoo addoona inuu soo islaamo mooyaane oo marka hore addoonnimo ku soo islaamo mooyaane adigoo ah, addoon muslima adoon noqon kari maysi ha ha lagu xidhxidho la doono halagu lagu cadaaba haddii la doono dee qof xoroo la xidhxidhanayuunbaa tahay walaa lanaa nooma sugna cabdun addoon nooma sugna buu yidhi walaa maa yudakharu wax la kaydaystaana nooma sugna shay la kaydsadaana ma hayno addoonna ma hayno halkaa sheekheennu wuxuu kaga baxay baabka laa la yidhaahdo ayuu cashirkii uu inoogu talagalay laada ayuu intaa sheekhu kaga baxay oo waynu aragnaa baabu nidaa waxaan u malaynayaa baabkan kale raacin kari maynee maalinta soo socota ayaynu wakhti dheer haysanaa maalmahanoo kitaabkii baa iska dhammaaday kolka insha allahu tacaala maanta halka ayuu inoogu joogi doonaa waa inoo su'aalaheennii waxaan jecelahay maadaamuu kitaabku gebageba yahay maalinta u dambaysa insha allahu tacaala kolley waynu sarki doonaa waxaanan jecellahay hal cashiroo icraabta ah icraabta inaynu maalintaa isticmaalno maalinta u dambaysa cashir icraaba inaan samayno hadduu jaanisiisoo ii saamaxo ayaan soo diyaarin doonaa cashirkaa icraabtaa ah, projector baynu ku qaadanaynaa insha allahu tacaala haddaynu sabuurad helno ama daahan laftiisa aan weynaysan karno inaan cashir brojectara oo icraaba aynu qaadanno waxaan idin tusayaa hal qodobun baan culima idin tusayaa raggii welibana icraabka aan haynin waxaan tusayaa weli maynu icraabnay icraabta qawaacid mooye icraab maynu samaynay inaad wax kasta icraabi karaysid baan ku tusaya haddaad si fiican hadda cashiradii u soo akhriday xaqiiqatan inaad erey kasta icraabi karaysid insha allah maalintaa soo socota ayay ballanteennu tahay idinku cashirada un jilciya anaa idin tusi doono inayna icraab idinka maqani jirin idinkama maqna icraabi halkaasaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala su-aalaheennii ayaynu bilaabanaynaa maanta tartanka xalqadaha waxaa inoo geli doona hadduu rabbi ogolaado xalqatu abilswad addu'ali xalqadda la yidhaahdo xalqatu abilswad addu'ali iyo xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya labada xalqadood baa maanta insha allah goobta isku arkaya culima soo dhowaada insha allah xalqatu abilaswad addu'ali xamse cabdiraxmaan axmed ha soo dhowaado xamse nacam xamse cabdiraxmaan axmed xagga kale xalqadan kale ee xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya waxaa iyagana soo dhowaanaya ayo xalqadda insha allah ma joogaa odaygoogii xalqatu shaykh اlislaam haye cabdixakiim ismaaciil sulaymaan ha kaco cabdulxakiim waa adiga saw maaha cabdulxakiim waa si fiican labadaa culimo ayaynu insha allahu tacaala isla yareegi doonaa haddii rabbi ogolaado bal hadda aayaadka suuratulkahfi suuratulkahfi baynu ku jirnaye inoo soo saara culima suuratulkahfi su'aalaha waxa weeye labadiinna unbaa iska kala faa'iidaysanaya cid kale ma ma jirto labadiinna unbaa su'aalaha iska faa'iidaysan doona hadduu rabbi ogolaado waxaad inoo soo saartiin waxoogaa baan dib u yar baxaynaa waxaan doonaynaa aayadaha tartiib inaynaan u wadin baan rabnaa fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadadan xamse ayaan weydiiyey su'aashaa xamsow waxaan ku weydiiyey imise tamyiis baad aayaddaa ku haysaa imise tamyiis ayaad aayaddaa ku haysaa fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadadaa maxaa tidhi hal tamyiis baad ku haysaa ii halka tamyiis waa ereyga cadadan ah jazaaka allaahu khayran isla ardayga kale cabdulxakiim waxaan weydiiyey aayaddaa imise faacil ayaad ku haysaa walow mustatirba ha ahaadee imise faacil baad xamsowkiina ku haysaa hal faacil baad ku haysaa waaye xamsow ka faa'iidayso imise faacil baad aayaddaa xamsow ku haysaa fadarabna calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadadaa ma taas ahayd horta dee wuu saxan yahaye eh. wuu saxan yahay xaaji waad saxan tahaye eh. waa kuu sax aayadda ka dambaysa ayaan ayaan eegaylay waa yahay sheekh xamse waxaad ii sheegtaa imise xaraf ayaad aayaddaa ku haysaa imise xaraf ayaad aayaddaa ku haysaa fadalabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada saddex xaraf ayaad ku haysaa waayahay asha ma tirinaysaa mise ma tirinaysid asha waad ka reebtay jazaaka allah khayr waa kuu sax weeyaan ardayga imise damiir baad aayaddaa ku haysaa nimankani way isceshanayaane ma arkaysiin weli nin laga faa'iidaystay ma hayno imise damiir ayaad aayaddaa ku haysaa fadarabna calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada maxaa tidhi laba damiir jazaaka allaahu khayran waa war dhan allay lehay si kale ayaanu dhigayaa sheekh xamse aayadda imise mudaafun ilayhi ku haysaa hal mudaafun ilayhi ayaad aayaddaa ku haysaa waa yahay aan kula eegno waa si fiican waa sax aayaddaa imise daraf baad ku haysaa cabdulxakiimow daraf markaad eegto aayaddaa maxaad ku haysaa imise daraf midhkaa balii magacow waa siniina jazaaka khayran waa yahay xamse imise xarfuljar ayaad aayaddaa ku haysaa xarfuljar imise ayaad ku haysaa aayadda labada ii kala magacow waa maxaa tidhi tii iyo calaa labadaasaad haysaa waay aayaddaa imise ismiyo mebniyaad xamsow ku hay cabdixakiimo ku haysaa ismi mebniya ismi mebniya eeg mebni oo dhan idinma odhan ismi mebniya maxaad aayaddaa ku haysaa fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada laba ismiyoo mebniyaad ku haysaa bal labadaa ii kala sheeg waa fadarabnaa naada ku jirta iyo aadaanihim himta ku jirta jazaaka allahu khayran waryaalada nimankan waxaan u malaynayaa inaynu iska daynayno leemadan guruubwaayahay xamsow labadaa damiir maxalkooga noo kala sheeg fadarabnaa iyo calaa aadaanihim labadaa damiir waa fii maxalli maxay fii maxalli maxay naad waa fii maxalli rafcin haye himtuna waa fii maxalli jarin jazaaka allaahu khayran waayahay waxaad ii keentaa erey mulxaqi jamaca mudakarusaalima oo halkaa ku jira ma kuu muuqdaa mulxaq jamac mudakarusaalim leeyahay erey ah oo halkaa ku jira ma muuqdaa waa maxay waa siniina maxaa lagu nasbiyey mafcuulnimo allaahu akbar halkaasaa lagu kala hadhayaaye xamse haye yaa yadaa lagu nasbiyey jazaaka allaahu khayran haye yadaa lagu nasbiyey waa sax weeye maxaa lagu nasbiyey yada haddaad leedahay baabka magiciisana mafcuulun bihinimo maaha sawdigii sheegay inay daraf tahay xaaji mafcuul meel laba kama soo gasho waa si wanaagsan darafnimo aayadaha waxaan u malaynayaa hal suaal ayaa hadda lagu kala horeeya labadaa guruub bal aayad kale ayaynu u baydhaynaa waxaynu u baydhnay aayadda afar iyo tobnaad wa rabadnaa calaa quluubihim id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabus maan ka shaqaynay aayaddaa mar hore waan ka shaqaynay sow maaha waa bal haddaba aayad kale aanu baydho tee haaulaa'i qawmun ittakhaduu min duunihi aalihatan lowlaa ya'tuuna calayhim bisulطaanin bayinin faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba sheekh xamse halkaa inta ismiye mebniya ee aayaddaa ku jirta iisoo inta ismi ee mebniya ee aayaddaa ku jirta walow mustatirba ha ahaada hadduu doonayo walow baariz wuxuu doonaya anuu ismi mebniyuma rabaa tira ahaan baan kaa rabaa xamsow inaad halkaa ii sheegto inta ismi ee mabniya ee aayaddaa ku jira adaa kicinaya gruubkaaga mid ka mida hal nin oo gruubkaaga ka mida kici bal horta xamsow shan baa tidhi saaxiibkaana lix buu yidhi bal anna waan idin diiday uune aan hortaan mar ku noqda ii kaadiya intaydaan kicinin waa si wanaagsan haa labada jawaaboodba waa khalad jumhuurta kici gruubkaaga qof gruubkaagaan rabaa cabdulxakiim haye ha istaaga ninkaa ardaygaasi ardaygu kicinayaa ha istaago imisaad haysaa sagaal baad haysaa laqad asabta sagaal weeyi aayaddaa sagaal ismi oo sagaal kuba mebni ah ayaa ku jira sagaal ismi oo mebniya ah ayaa ku jira waa inaad haddaba sagaalkaa sheegtaa sheekh xamse sagaal baa ku jira yaa waay sagaalkaa tiri ma adaa tirinaya may ardaygaanu daayo waayo waxa laga yaba inu tirintoodaa uu gafo ayaan doonaya inaan ogaado haye wa haaulaa'i kow waa qawmuna naada ku jirta itakhaduu wowga ku jira min duunihi hadaa mudaafun ilayhiga waa afar ya'tuuna wowga ku jira waa shan himta ku jirta waa lix yaa lix baan hayaa laba qura ayaa kaa dhiman ee saddex qura kaa maqan saddex qura ayaa kaa maqan yaa saddex qura ayaa kaa maqan saddexdaa hal arday oo gruubka dhexe ah oo ku daran rabaa sheekh maxamed baa ku daraya sheekh maxamed saddexdaa dhiman ee ismiye mebniga ah halkaa aayaddaa qur-aankaa ka soo qaado waa faman manta ku jirta waa kow ilan waa ismi mebniye eh. iyo miman manta dambe minta hore waa xarafe eh. waa laba xabad baa dhiman wuu ku daray min duunihida mintu waa xaraf iyadu waxaan samaynayaa yersuga yersuga nacam ku dar haye maxaa tidhi iftara hee ma iftarada lafteeda hee de haa egag weliga sax wey iftara faacilkeega damiirka qarsoone iftara jazaakum allahu khayran sagaalkaa weeyaan sagaalka ismi ee mebniga ah ee aayaddaa ku duugan ama ku qarsoon waaya bal waxaynu samayn doonnaa culima ila eega su-aashaa maada xamsow lahaa waxaad keentaa inta xaraf ee aayaddaa ku jirta sooad soo tuur imise xaraf ayaa aayaddaa ku jira tiro ahaan noo sheeg aayaddaa inta xarafee ku jira imsaa tidhi afar xaraf baan aayaddaa haya sheekh xamse ka faa'iidee waa toddoba sax wey toddobadaa sheekh xamse sheegay wey sheekh xamsew toddobada tiri waa min duunihi minta ku jirta waa kow minta waa ereyga lowlaa waa laba weeyi waa calayhim calaada waa saddex weeyi waa bisuldaanin ba'da ku jirta waa afar weeyi waa faman fa'da ku jirta waa shan weeyi waa miman manta mise minta waa minta waa lix weeyi waa calaada calalla ay ku jirta toddoba xaraf ayaa aayaddaa ku jira hal su'aala imise ficil oo mebniya ayaa aayaddaa ku qoran imise ficil oo mebniya ayaa aayaddaa ku jira yaa su-aasha yaa lahaa haa xamsaa lahaa sax xamse imise ficil oo mebniya ayaa aayaddaa ku jira waxaan u malaynayaa labada xalqadood waa waa la kala badiyey haye inta ficil ee mebniya ee aayaddaa inoogu jira ayaan kaa rabaa laba ficiloo mebniya ayaa aayaddaa ku jira waa si wanaagsan waa sida aad u sheegtay laba ficil baa aayaddaa ku jira wax mebniya labada ficil maxay kala yihiin ittakhaduu iyo iftaraa okay cabdilxakiimow labadaa ficil ee mebniga calaamatulbinahooga noo kala sheeg labadaa ficil ee mebniga ah calaamatulbinahooga noo kala sheeg ittakhaduu maxaa lagu bineeyey maxaa tidhi ittakhaduu maxaa lagu bineeyey damo jazaaka allah khayr waa sax haye iftara maxaa lagu bineeyey iftarana fatxa muqadara sideeda ayaad u sheegtay si wanaagsan sheekh xamse ayaan u soo jeedsanayaa markaa xaaji xamse waxaad ka warrantaa isla aayaddaa marka aan doonayno imise xaraf oo mabniyun cala sukuun ah kaaga dhex muuqda aayaddaa imise xaraf oo mabniyun ala sukuun ah ayaa kaaga dhex muuqda shan xaraf oo mabniyun cala sukuuna ayaa kuu muuqda waayahay in yar haddaba anna iyara sug khayran waa shan shantaa cabdulxakiim baa tirinaya cabdulxakiim shanta xaraf ee wada mebni cala sukuun ah shantaa noo tiri minta min duuni ku jirta kow iyo calayhimta calayda waa laba iyo calallaahi calaada ku jirta waa saddex laba quraa kuu dhiman shantii iyo miman minta ku jirta xabad quraa kuu dhiman xaraf mabniyun cala sukuuna xaraf mabniyun cala sukuuna xabad qudhaa kuu dhiman aayaddii mar isha soo yar wada mari xabba waaxida ma haysid baan u malaynayaa haye saaxiibkaa baa xamsinu ka faa'iidee xabadda dhiman ka faa'iidee yaa haye iska tiri waa min kow xabaddaasumbaa ka dhinnayd lowlaadaa umbaa kaa dhinnayd lowlaa waa xaraf mebni cala sukuuna laakiin ninkan yari runtii da'diisa wuu ka fiican yahay maa sha allah sidaa waa libaax wey ninkaa yidhi jazaaka allah khayr zaadaka allaahu xirsan baanu ku leenahay wa shukran jaziilan sheekh xamse aayadda waid ictazaltumuuhum ka soo bilow culimay hadda ila socda waayo maalinba tallaabaynu ku daraynaa waid ictazaltumuuhum ka soo bilow aayaddaa aayadda ku xigta saddexda aayadood ee ku xiga inta ficil maadi oo mebniya ku qoran noo sheeg saddexda aayadood ee ku xiga waa ilaa halkee la soo gaadho walamuli'ta minhum rucban ya eeg rucban ma kala ma isku meel inoogama bilaabaya miya xamsan weydiiye waid ilaa intaad ka soo gaadhayso minhum rucban inta ficil maadi ee mebniya ah noo sheeg ficil maadi ee mebniya inta intaa ku jirta saddexdaa aayadood ilan marka dambe waxaa lagu odhanayaa bogaa maxaa suuraddaasoo dhan maxaa faacil ku jiraa lagu odhan doonaa suuraddaasoo dhan maxaa mubtada ku jiraa lagu odhan doonaa suuraddaasoo dhan maxaa khabar ku jiraa lagu odhan doonaa waa inaan eeg waxaan u soconnaa istabista u soconnaa insha allah haye wakhtigii waa kaa gaadhay sheekh xamse mayda tiraan rabaa tiro guud baan rabaa yaa maxaa tidhi ambaadha ah alla waar maahae wakhti kaagama baanee saaxiibka hadduu jawaabta helay waa wuu kaa qaadan karaa inta ficil maadi ee mebniya aayaddaa ku jirta haddaad haysa cabdulxakiimow tiina soo tuuraba waan ogollahay waa ficil maadi oo mebniya saddexdaa aayadood kow oo laba oo saddex saddexdaa aayadood mar haysaa waa toddoba ficil jazaaka allah khayr cabdixakiim baa gartay waa toddoba weeyaan toddoba ficil baa ku jira sheekh xamse toddobadaa noo tiri haddaba waa ictazaltumuuhum kow waa fa'wu waa laba yaa maxaa tidhi haa ma ficil mebniya ayaynu nii ficil maadimaynaan odhan hadda la socda ficil mebniya ayaynu nidhi ficil mebniya mise ficil maadibaynu nidhi ma maadiba okay haddaba saaxiibkaa waxbaa iska yar bedeley saaxiibkaa waxbaa toddobadii saaxiibkaa uu sheegay waxbaa ka khaldamay haye xamsow ma ku noqonaysaa haye xataa qofka yidhaahda anu waan hayaa waan ka soo gaadhsiinaya waynu ogollahay ragga jumhuurta ah waa lix jazaak allah khayr waa lixaye yaa war waa lixee ku noqo oo ficil maadi wax ku jira waa lix ictazaltumuhum waa kow ya faw aad xaaji ka qaado faw mayna amar ahayn haye ya taraa dalacad waa laba ah, ah. tazaawar waa mudaaric haye qaado xamsow id ictazaltumuuhum waa kow taraaya bal ninkaa ii daaya maxamed maxamed oo calimaana beryahan aragay haye maxamed maasha alla haye ictazaltumuuhum waa kow dalacat waa laba harabat waa saddex low idalacta waa afar lawallayta waa shan walamullita waa lix jazaaka allah khayr waa lixdaa ficil ayaa aaya saddexdaa aayadood lixdaa ficil baa horta wax mebniya inoogu jira ogaada in sha allahu tacaala maanta halkaasuu inoogu joogi doonaa guushuna waxay raacday xamse ayay raacday waynu ognahay xalqadda xamse ninkana khayr baynu u rajaynaynaa da'diisa runtii uu ka sarreeya ninkaa yari jazaahu allahu khayran cabdulxakiim eh, yare in sha allah shukran jaziila